alxamdu lilaah rab alcaalamiin w allahu calaa maxamed wcalaa ali maxamed wasalama sallama kaiira kafiira eh, baabka boqol iyo shan iyo labaatan ducaau man khashiya an yusiiba shayan bicaynih ducaau man kii ducadiisa uu ku ducaysanaayo khashiya ka baqay an yusiiba inuu haleeshiiyo shay-an shay inuu ku haleelo bicaynihi ishiisa inuu ku haleelo ou isha ku asiibo oo ili kaga dhacdo ku ka baqa ducada uu ku ducaysanayo xadiiska laba boqol iyo afar iyo afartan ida ra'aa axadukum min akhiihi aw min nafsihi aw min maalihi maa yucjibuhu hadduu midkiin arko min akhiihi walaalkii uu ka arko aw min nafsihi ama xagga naftiisa uu ka arko aw min maalihi ama xagga xoolihiisa uu ka arko maa yucjibuhu wax cajabiyo uu la yaabo yacni wanaaggooda oo aad ula dhaco falyadcu lahu bilbaraka ha ugu duceeyo barako fa ina alcayna xaqun maxaa yeelay ishu waa dhab oo waa jirtaa xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu maajah iyo maalik wa min xadiisi caamir ibni rabiica sheekh albaanina waa saxiixinayaan sabab baanu xadiisku lahaa sababtu lahaa waxay ahayd labada saxaabiya caamir ibnu rabiica iyo sahl ibnu xunayf ayaa waxay dooneen inay maydhasho tagaan dabeed meel markaa waxa weeye balli ah bay tageen mid ahaan baa maryihii wax ka mida jidhkiisa ka bixiyey jidhkii maryuhu saaraayeen wax ka midu ka qaaday marka waxaa lagu xambaarayaa yani inta aan cawrada ahayn inuu arkay markaasu wuxuu la yaabay quruxda uu jidhkiisu leeyahay kamarada ka qaadayna waxa weeye waa sahl bnu xunayf caamir bnu rabiica ayaa arkay oo aad ula yaabay markaasu wuxuu maantoo kale waxaan arkay weliga ma xataa gabadh muxajabadana jidhkaa quruxdiisa ma arag mid lamida wax la mida kolay ku tahay gabadh maxaajabadan waa ka tegi in yar dabadeed baa sahlu bnu xunayf dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo soo sheegay oo ninkii waxa weeye sahlu bnu xunayf waa dhacay malaa'iloo kale loo tilmaamay cidaa ku tuhmaysaan ma jirtaa buu yidhi markaasee haa caamir ibnu rabiica u yeedha buu yidhi markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam hallaa barakta maad baraka ku ducaysid baragta waxaa loo jeedaa dacawta bilbaraka baraka maad ku ducaysid calaa ma yaqtulu axadukum akhaah aw saaxibah muxuu midkiin u dilayaa walaalkii ama saaxiibkii labada lafdi mid ahaan buu yidhi marka sabab noocaasa ayaa jirtay wuxuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam inuu u weysaysto waa weysaystay biyihii baa markaa lagu shubay nebiguna sala allahu alay wasalam waa u duceeyey biririx buu yidhi xadiis kale nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ina alcayna xaqun walow kaana shayun saabaqa alqadara lasabaqathu alcayn waida istuqsiltum fakhtasiluu xadiiska saxiixa ay ku sugan yahay fii saxiixi muslim oo nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam ishu waa dhab waa xaq wax jira cawrida wax la cawriyaa waa shay xaqiiqo oo jirta dadka qaar waxay moodayaan ishu inaynay ahayn wax jira marka nebigu wuxuu adkeeyey oo weliba ku sheegay siiqa mu'akada in ishu jirto waayo waa la tawkiidiyey waxaa laga dhigay jumla ismiya khabarkii waxaa laga dhigay ism alcayn waa la macrifeeyey inna ayaa la geliyey oo lagu akiday marka ishu waa dhab buuri ishu waa dhab oo waa jirtaa walow kaana shayun saabaqa alqadara la sabaqathu alcayn waxaa looga jeedaa hadduu jiri lahaa shay intuu qadarka la tartamo ka dheereeya hadduu jiri lahaa waanu jirine ishuu noqon lahaa marka waxay kutusinaysaa sida marka eh, isha raadkeedu u weyn haddii laydinka maydhasho dalbo la yidhaahdo ii maydha bimacnaa ii weysaysta haddii laydinku yidhaahdo aqbalo ha diidina marka axaadiis kaloo isha tilmaamaysa waa jirtaa in nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi alcaynu tudkhilu arajula alqabra waaljamala alqidra ishu ninkana waxay gelisaa qabriga bimacnaa way dishaa awrkana waxay gelisaa dheriga marka in loo dhinto isha ayuu xadiiskaasina tilmaamaya sheekh albaanina waa quweynaya xadiis kale wuxuu tilmaamaya isagoo isaguna markaa sheegaya isha ta'siirkeeda iyo saamaynta axaadiis dooraa ku soo aroortay mawduucaas oo markaa waxa tilmaamaya xadiiskaa kale wuxuu tilmaamaya waxa dadku ay u dhimanayaan bacda qadaa'i illaahi wa qadarihi inay ishu ugu badan tahay xadiiskaana sheekh albaani waa quweynaya markaa shaaniga ishu inuu weyn yahaa halkaa laga garanaya ruuxu ma ogaa inuu isagu wax ilayn karo iyo inaanu ilayn karin dee inuu tajribo badan de qaaday oo marar badan de ay dhacday mooyaane isma oga isma ogaa ishiisu dee inay wax kaga soo gariirin karto taa kama warqabo saas aawoodee ixtiyaadka marka horeba waa inuu dadaalka marka horeba qaataa oo maxaa ixtiyaadku yahay inuu marlayba ku duceeyo barakada mar walba hadduu barakada ku duceeyo ou yidhahdo baaraka allah fiik wixii ilil kaga dhici mayso taasaa xijaab u aha ducada uu ducaynayo ayaa markaa xijaab u ah waxay yeelaysaa ma jirto waana sida xadiisku tilmaamaya hallaa baragta xadiiskanna sheegayo falyadcu lahu bilbaraka yani uu tilmaamay cibaaro labaad waa jirtaa lafteeda oo culamada qaarkood ay sheegeen xadiis ayaynu ku soo aroorinay maa shaa allahu laa quwata ila billaah oo suuratu kahf laynagu sheegay saaxibu ljannatayn yani sidaa lafteeda haddii la yidhaahdo waxay sheegeen culammadu mufasiriintu inaan ili kaga dhacayn shaygaas maa shaa allaahu laa quwata ila billah waayahay laakiin labada waxa sii fiican tan xadiiska nebigu sheegaya calayhi asalaatu wasalaam ayaa sii fiican waayo aayadda macnaha in laga fahmo mooye oo mufasiriintu ay sheegeen mooyeen oo ka fahmeen mooyaane yacni miday ku caddahay maaha miday ku caddahay maaha ixtimaal kalena waa ku jira markaa sidaas aawadeed barakada in lagu duceeyo ayaa fiican carabta aad bay u farabadsadaan baraka ku dacayntii assalaamu calaykum marka la is yidhahdee laysi salaamo hadalka ku xiga wa baaraka allah fiik yani waxa weeye waa shay muctaadah oo sidaa lagu caadaystay in kulankii kasta iyo araggii kastaba barakada la ysugu duceeyo oo salaamta waxa daba yaalla ay tahay ducaa bilbaraka ya qofkana wuxuu ilayn karaa cid walba wuxuu ilayn karaa yani ciduu jecel yahay wuxuu ilayn karaa ciduu necab yahay cid dhow cid dheer ya wuxuu ilayn karaa qaraabadiisa iyo dadka uu jecel yahay ya zawjadiisuu ilayn karaa aabbihii baa kaga dhici kartaa hooyadii bay kaga dhici kartaa walaalihii bay kaga dhici kartaa ubadkiisay kaga dhici kartaa naftiisay kaga dhici kartaa isagaba is ilayn karaa waxaaba dhici kartaa isaga laftiisu inuu iscawriyo oo qofku inuu iskalo wax kastoo cajabiya ya ishu waa kaga dhici kartaa xadiisku hadda muxuu inoo sheegaya sheikhu siduu inoo qoray idaa ra'aa axadukum min akhiihi aw min nafsihi aw min maalihi maa yucjibuhu nafsihi waa ku jirta hadda ya marka waxa weeye cid walba waa ka dhici karta waxaaba dhici karta isagu inuu is-ileeyo saas aawoodee markaa isla cajabto waa inaad markaa waxa weeye aad isugu ducaysaa barako ya waa inaad barakada isugu ducaysa markaa taana saa sida isha lagu daweeye miya sida lagu daweeya waa laba siyood haddii cid lagu tuhmaayo ama cid la garanaayo ama loo malaynaayo in la yidhahdo ciddaa noo weysayso qaabka u samaynayaana waxay noqonaysaa in marka in baafoo kale loo dhigo ama sinxi yani dharqasaala ku dul la yidhaahdo dabedu ku dul weysaysto sidaas markaa uu sameeyo weliba riwaayaadku waxay ku darayaan halkan marka marada dacalkeedana inuu markaa biyaha ku shubo taasoo culamada qaarkoodba si u fasiraan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen halka gumaarku biyaha ku shubayaa si jirkiisa ay u soo maraan yani saasoo kale ayay culamada qaar u fasireen culamada qaarna waxay u fasireen in laga tilmaamayo yani marada xaggeeda hoose iyo saas waaya dabeed biyahaas waa loogu maydhaya qofka waa lagu shubaya inuu biyaha ku maydhaa oo madaxa lagaga soo shubaa marka insha allahu waa bogsanaya taa haddii la awoodi kari waayo wax kastoo qofkaasi ku dhididay oo dhididkiisa wax ka midi ay gaadheen haddii biyo loogu shuboo lagu shubana insha allahu waa ladnaanaya yani mare uu sitay ama cimaamaduu sitay ama koofiyaduu sitay shay uunu ku dhiidey shay uun dhididkiisa wax ka midi gaadheen in marka waxa weeye biyaha loo mariyo biyaha marka loo mariyo biyo loogu dhex daro dabeedna biyahaas uu ku maydho taasna waxaa la rajaynayaa kolay tajriib ahaanna loo arkay inuu marka ruux ku ladnaado taasi waa ariiqo waa ariiqadaa ku saabsan jirkiisa ama ha noqoto ama wax dhiidkiisu gaadhay ha noqotee in markaa loo soo maydho dabeedna biyaha lagu shubo biyaha cabbi maayo isagu bis waa loogu maydhaya waayahay dariiqada labaad waxay noqonaysaa ama ha suuro geli weydo taas iyadoo la garanaayo ciddii ama la malaynayo amaba inaan la garanayn ha noqotee waxaa la samaynayaa dariiqo ku saabsan ruqyo ku saabsan oo inuu ruqyada markaa tufto ama loo tufo dabadeedna markaa ruqyadaa loo tufay qaybna u cabbo qaybna uu ku maydho qaybna uu ku maydho marka tan noocaasana waxa weye haddii uun ta'siirka uu dareemayana waa lagu celcelinayaa waayo dee dacfiga iska badan kolleyba waxaa laga yaabaa ruqyadii inayn xoogaa qawi aynay ahayn iimaankeennan xoog badnayn daraaddeed haddii waxa weeye markaa uu ku ladnaado dee ku ladnaan haddii kalena markaysa marka waa lagu celcelinayaa waxaanu ku dadaalayaa inuu markaysa aada u akhristo qur'aanka khaasatan mucawidateynka iyo aayatkursiga mucawidateynka iyo aayatkursigu ku celcelinaya adkaaru sabax walmasaana aad buu akhrinaya cibaadaadka wuu ilaalinaya waxyaalaha mukhaalafaadka wuu iska jiraya istikfaarka iyo towbada waa badsanaya marka taana waxa weeye waa badinaya ku celcelinaya inuu mucawidateynka adu akhriyo oo ku celceliyo marar fara badan uu ku celiyo yani taasna waxa weye waxay tahay waxyaalaha marka anfacaya Eh, markaa laga yaabo inuu markaa ku ladnaado eh, toley dadka qaarkood kolley way adkaataa oo xoogaa cawiis bay yaro noqotaa marka in yani waxaweye loo u joogteeyo qofku ayaa markaysa waxa fiican oo taasna aad ugu dadaalo ishu waxay noqon kartaa mid insi waxaana noqon kartaa mid jinni labada mid walba waa dhici kartaa marka dariiqadeedu mar haddayna suuragal ahayn eh, in marka waxaweeye la helo biyihii marka uu ku weysaystay waxay noqonaysaa in markaa waxa weyaan adkaarta iyo qur'aankaas u aada ugu dadaalo ilahayna iska baryo baryada wakhtiyada aadka usii fiicantahy waxaa ka mid a ah wakhtiyada soo dhowaadada wakta saxar hadduu wakhtiga soo dhowaadka qofku kaco oo uu markaa waxa weeye intuu kaco oo markaysaa soo weysaysto laba ragcadood tukado dabeedna ilaahay baryo awqaadda noocaasi waa awqaadda ugu dhibaatada badan yani shayaaiinta iyo waxaan shaytaan baa ka adeegaa shayaaiinta wakhtiga ugu dhibta badan wey yani waxa weye uma adkaysan kara xataa hadday sixir tahay iyo hadday waxa weeyaan markaa tahay il hadday tahay toonna yani wakhtiga noocaasa soo dhowaadka wakhti nuzuul ilaahi yani waxa weyaan wakhti cibaado in loo kaco inta la weysaysto laba ragcadood la tukado ilaahay la baryo yani shayaadiinta uma adkaysan karaan uma adkaysan karaan waaya marka wax kastoo cajabiya noocu doonaba ha noqdee waa inuu markaasaa ugu duceeyaa boqol iyo lix iyo labaatan maa yuqaalu cinda alfazac waxaa la odhanaayo wakhtiga argagaxa xadiiska laba boqol iyo shan iyo afartan laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam hurdu ka kacay markaasuu dabeedno markaa waxau yidhi laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi ya'juuja wama'juuja mila haadi yacni wuxuu yidhi kelimatu tawxiid intuu ka hadlay halaag wuxuu u sugnaaday carab wuxuu uga sugnaaday shar soo dhowaaday maanta waxaa la furay teedkii ya'juuj iyo ma'juuj ayaa intaasoo kale laga furay intuu gacantiisa ku tilmaamay sidii xalqad oo kale u tilmaamay marka xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari waana min xadiisi zaynab binti jaxshin weeye riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan nebigu inuu usoo galay isagoo argagaxsan inuu usoo galay riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan inuu hurdo ka toosay oo ka baraarugay ayay sheegayaan calaa kulli xaal labaduna isma diidayaan labaduna isma diidayaan marka waxaa laga qaadanaya wakhtiyada marka argagaxa in tawxiidka markaa lagu dhawaaqo oo laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo ayaa laga qaadanaya xadiidka boqol iyo toddobiyo labaatan maa yaquulu cinda adabxi aw innaxri wuxuu odhanaayo gowraca agtiisa aw innaxri ama dhuundhowga agtiisa yacni marka uu markaa neef arya ama neef lo'a ah uu gowracayo ama neef geela markuu dhuunta ku dhufanayo yani waxa uu odhanaya muxuu ku biraynaya xadiiska laba boqol iyo lix iyo afartan wuxuu odhanayaa bismi illaahi wallahu akbar allaahumma minka walak allaahumma taqabbal minnii magaca allah baan ku bilaabayaa wallaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allaahumma ilaahayow minka xaggaagu ka ahaado marka hore adigaa igu arsaaqay neefkan adigaa isiiyey oo igu arsaaqay oo xaggaaga ayuu ka ahaaday ada igu nicmeeyey aduu kaa yimi walaka adiga ayaan markaa kuu qalayaa kuu gowracayaa allaahumma ilaahayow taqabbal minnii iga aqbal yacni saasuu odhanaya xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi anas anas ibnu maalik ayaana saxaabiga soo wariyey yahay xadiisku wuxuu sheegayaa marka shay la gowracaayo in bismi illaahi wallahu akbar la odhanaayo eh, ayuu markaa sheegaya magaca ilaha in lagu bireeyaa waa laazim yani magaca ilaha in lagu bireeyaa waa laazim bacdu ahlicilmi waxay dhahan waa sunne laakiin sida fiicani waa inay markaa waajib tahay ayaa fiican marka bismi wallahu akbar nebigu waa isku daray tan weliba wuxuu raaciyey allaahumma minka walak adiga xaggaaga ayuu ka yimi oo ada igu nicmeeyey oo i siiyey walaka adiga aawadaa aawadaabana u gowracay oo markaa u qalay adiga aawada ayaan u gowracay waxaanay ahayd hadyi bay ahayd gowraca waxa la gowracayo waxay u qaybsamaan wax markaa marka hore cibaade ahaan loo gowracayo iyo wax markaa uun dee shiraysi la isaga gowracayo gowraca marka hore markaa waxa weeye mashruuca ah tacabud marka horeba loo gowracaa ee ama sunno noqonaya ama waajib noqonaya waxa weeye waa ashyaa macduud ah oo marka waxa weye caqiiqadii iyo udxiyadii iyo hadyigii iyo yani kuwaas weeye yani marka anwaacdaas naxwi haada ayay noqonayaan waxyaalaha marka la iska qalanayo ama markaa shiraysi loo qalaayo ama martisooroo kale loo qalayo ashyaada noocaas waxay noqonaysaa ashyaa marka hore iska mubaaxa waxay noqonaysaa ashyaa marka hore iska mubaaxay noqonaysa laakiin marka la biraynaayo waxaa waajiba magaca ilaha in lagu bireeyo ayaa waajiba magaca ilaha in lagu bireeyo ayaa waajib ah marka allahuma taqabal minii waxay ku dhacaysaa eh, kuwan cibaadada ah tacabudka loo qalayo ayaa allahuma taqabal minii ay ku dhacaysa ama udxiyada ah ama hadyiga ah iyo waxa la midkaa baabka boqol iyo siddeed iyo labaatan maa yaquulu liraddi kaydi maradati shayaadiin shayaadiinta kuwooda madaxa adag dhagartooda daaficitaanka la daafacayo ama la celinaayo waxa loo odhanayo marka la doonaayo shayaadiinta madaxa adag in dhibtooda la dabaalo oo qofka marka ay ka baaqato muxuu odhanayaa xadiiska laba boqol iyo toddobiyo afartan wuxuu odhanayaa acuudu bikalimaati illaahi ataammaat acuudu waa magan galay bikelimaati illaahi kelmadaha ilaahay baan magan galay allah kelmadihiisaan magan galay attaamaati kelmadahaasoo kuwii dhammayska tirnaaya kaamilka ahaaday ee ceeb iyo nuqsaan ka dhammayska tirnaa ceeb iyo nuqsaan ka madhnaa allatii laa yujaawizuhunna barun walaa faajirun min shari maa khalaq allatii kelimaadkaasoo laa yujaawizuhunna aanu ka gudbayn oo ka tallaabayn barun mid wanaagsan oo saalixi walaa faajirun iyo mid xun oo faasiqi aanu ka tallaabay min shari maa khalaq waxaan ka magan gelayaa waxa uu ilaahay abuuray sharkooda baan ka magan gelayaa waa bara'a yani waxa weeyaan u abuuray yani marka wadara'a dhammaan waxay ku saabsan yihiin abuuritaanka wa khalaqa waa abuuray waa jirsiiyey wa bara'a marka labada laysku daro naftoodana waa abuuray wa dara'a waana abuuray waa farabadiyey waa abuuray wa min shari maa yanzilu min asamaa waxaan ka magan gelayaa waxa cirka ka soo degaya sharkooda wa min shari maa yacruju fiiha waxaan ka magan gelayaa waxa cirka koraya sharkooda wa min shari maa dara'a fi lard waxaan ka magan gelayaa waxa markaa arlada uu ku abuuray sharkooda wa min shari maa yakhruju minha waxaan ka magan gelayaa waxa arlada ka soo baxaya sharkooda wa min shari fitani alleyli waannahaar waxaan ka magan gelayaa fitnooyinka habeenkiiyo maalinta sharkooda wa min shari kulli taariqin waxaan ka magan gelayaa mid kastoo guuraynaya sharkiisa ilaa taariqan yatruqu bikhayrin yacni mid guuraynaya oo khayr la guuraynaya mooyaane yaa raxmaanu ilaah raxmaankow yacnii mid kastoo guuraynaya sharkiisaan ka magan galay mooyaane yacni mid markaa khayr la guuraynaya laakina aariqan yadruqu bikhayrin ha yeeshee kii markaa guuraynaya oo khayr la guuraynaya isaga markaa waxaan yani kama magan gelin dee ka madhanyay markaas yaa raxmaanu ilaah raxmaankaagu xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey yani xadiiskana sanadkiisu waa saxiix buu sheikhu odhanayaa arnaaudna waa saxiixiyey oo waxau yihi xadiisku sanadkiisu waa sanad saxiixa weeyaan albaan laftiisu xadiiska waa saxiixinaya wuxuu odhanaya xadiisku waa saxiix saxaabiga soo wariyey xadiiska waa cabdiraxmaan ibnu khambash cabdiraxmaan ibnu khambash atamiimi weeye nusakha qaar si kaley qorayaan yani khunays iyo e, siyaalo kaley qorayaan laakiin sida saxani waxay tahay waa cabdiraxmaan ibnu khambash siday asalka ugu taallaana waa saas e, xadiiska kutubaha usuusha soo wariyey wuxuu ugu yaalaa cabdiraxmaan ibnu khambash kutubta saxaabada ku saabsanna cabdiraxmaan ibnu khambash bay qorayaan marka waa cabdiraxmaan ibnu khambash atamiimi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa magangelyo ilaahay la magangelaayo oo cid kastoo shar laba sharkooda laga magangelaayo kelimaadka ilaahay in la magangalaana waxay ka dhigan tahay ilahay in la magangalay waxaa laga qaadanayaa kelimaadka ilaahay inaynay makhluuq ahayn waayo hadday makhluuq ahaan lahaayeen lama magan galeen nebiguna ma boorriyeen in la magan galo ilaa waxaa nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam waa boorrin dadka uu ku boorrinaayo waliba waxaa soo aroortay in markaa jibriil ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam sidan dheh xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay shayaadiintu habeen habeennada ka mida inuu yidhi habeenkan shayaadiintu waa soo degtay oo togagan iyo markaa meelahan marka ay ku soo degtay markaa shaydaan markaa waday qayb naara sitay ayaa markaa ka mid ahaa oo doonaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wejiga inuu kaga gubo markaasaa jibriil soo degey jibriil baa ku yidhi muxamedow waxaad tidhaahdaa dabeedna wuxuu yidhi maxaan idhaahdaa wuxuu ihi qul acuudu bikalimaati illaahi taama ilaa akhir alxadiis yacni sidaa dheh marka shayaadiinta sharkooda in lagaga badbaadayo haddii la yidhaahdo oo yaqiin lagu yidhaahdo iyo ikhlaas ayaa laga qaadanaya marka ducadan inay muhim tahay ayay kutusinaysaa duca muhima inay tahay calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaadanayaa in kelmadaha ilaahay la magan galo ayaa laga qaadanayaa wax kastoo sharlana sharkooda laga magan galo waxaana ku sugan itnaab ducadii markaa lagu xeel dheeraaday oo xoogaa anwaacdii min shari maa khalaq iyadoo ay camimayso ayaa haddana tafaasiil la sii sheegay min baabi cafi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay caam ah shay guud waayo min shari maa khalaq kulligood waa soo gelayaan waxa markaa eh, cirka ka soo degaya waxa cirka koraya waxa markaa arlada gudaheeda uu ku abuuray waxa dhulka gelaya waxa dhulka ka soo baxay kullu daalika waxay soo gelaya min shari maa marka iyadoo si guudoo caama ah loo sheegay ayaa haddana si gaara loo sii kala sheeg sheegay marka taasna waxa weeye waxaa ku sugan ducadii in marka halkaa lagu dheeraado itnaab lagu sameeye waxa la yidhaahdo alitnaab nooca in lagu sameeye nooca in lagu sameeyey ayaa ka muuqata waxyaalaha shararka lagu daafaco ilaahay lagu magan galo mucawidataynka kuwa ugu fiican bay ka mid yihiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam intaan mucawidataynka lagu soo dejiyin labada qul acuudu wuxuu samayn jiray ducooyin fara badan oo magangeliye ah oo ilaahay ku magangelaayo laakiin markii dambe mucawidateynka lagu soo rogay mucawidataynka akhriskooda ayuu badsaday waxaanu yidhi maa tacawada mutacawidun bimilihima ma magan galo mid magan galaa labadaa suuradood wax la mid a ah. xataa sixirka waxay yidhahdeen culammadu sida ibnukasiirkuba tafsiirkiisa ku sheegaayo fii tafsiiri suurati albaqara watabacuu markuu fasirayo watabacuu ma tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wuxuu odhanayaa wax sixirka lagu daweeyo waxa ugu nafci badan mucawidateynka labada qul acuudu iyo aayatu kursiga saas aawadeed qofka yani dareemaya si gaara waa inuu usii badsadaa ruuxa kalena waa inuu badsadaa waa inuu akhriyaa awqaaddii ay soo aroorto oo dhan waa inuu akhriyaa waayo waxay soo aroortay adkaaru sabaax walmasaa mid walbaa ku soo aroortay subax dabadiisa yani salaadda subax dabadeedana waa soo aroortay maqhribka dabadiisa waa soo aroortay waxay soo aroortay marka waxaa weeye in la akhriyo salaad kasta dabadeeda bacda kulli salaa salaada subax dabadeed iyo maqhribka dabadiisina min saddex goor in la ariyo min saddex goor in la ariyo aayatu kursigana salaad kasta dabadeed la ariyo bacda kulli sala hadduu qofku xanuun dareemayo wuu ka badinaya waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood intuu fadhiisado niyada soo xaadiriyo inuu sabciina marra kaga saaro toddobaatan goor ya ku celceliyo niyaddana soo xaadiriyo aad buu ugu intifaacayaa waxa sharka uu dareemayaana aad bay uga khafiifayaan inuu ka bogsadana waa la rajaynaya waayah laakiin istikfaarka iyo toobada waa in lagu daraa oo qofkii uu ka toobad keenaa waxa macaasida iyo dembiyada waayo macaasida iyo dembiyadu shayaatiintii bay caawinayaan istikfaarka iyo toobada hadduu la yimaado ka toobad keeno wixii xumaa waxa xunna ka foqo uuna marka istikfaarka iyo toobada laftooda badsado yani waxay noqonaysaa wixii shaytaanka u adeegayey uu kaalmaysanayey oo ah markaa qofku inuu macsi ku jiro meeshiina ka baxayso meeshiina ka baxayso maaynu heesaa xun waa inaanu markaa wa wax xunoo dembiya la imanin waa inuu markaysa markaa cibaadadii marka wa farabadsadaa salaadda jamaceedii ilaaliya wahaakada ilaahayna barya ilaahayna barya wa min shari kulli taariqin waxaa soo gelaya wax kastoo guuraynaya yani insi ha noqdo jinni ha noqdo bahal hoose ha noqdo bahal sare ha noqdo noocdoona ha noqdo waayo bahalaha laftooda habeenkii bay soo baxaan may qaraab doontaan yani waxay cunaan ay raadsanayaan marka saasaa la yidhi wa min shari kulli taariqin maadaama dadka maadaama cidda guuraynaysaa aynay sharba wada guuraynayn waxaa la soo reebay ilaa taariqan yatruqu bikhayrin ya raxmaan yani waxa weeye kaasaa la soo reebay baabka alistikfaaru watawba waa istikfaarka dembidhaaf weydiisadka watawbatu iyo towbadda qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wallaahi inii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi aksara min sabciina mara wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye inii la astakfiru allaha anigu ilaahay waan dembidhaaf weydiistaa wa atuubu ilayhi waana u toobad keenaa fi lyowmi maalinta gudaheeda akara min sabciina mara in ka badan toddobaatan goor ama toddobaatan mar ka badan ayaan ilaahay dembidhaaf weydiistaa una toobad keenaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari min xadiisi abi hurayra wuxuu ka mid yahay xadiisa abii hureyra soo wariyey ayuu ka mid yahay xadiiska kale laftiisu waa isla mawduucaas xadiiska laba boqol iyo sagaaliyo afartan wa qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wassalaam yaa ayuha annaasu dadow tuubuu ila allah xagga ilaahay u toobadkeena usoo noqda xagga ilaahay u toobadkeena oo u soo noqda fa innii atuubu fi lyowmi ilayhi mi'ata marra anigu waxaan u toobad keenaa maalinta gudaheeda xagga ilaahay waxaan u toobad keenaa boqol goor waxaan u toobad keenaa boqol goor mi'ata mara boqol goor baan u toobadkeenaa maalinta gudaheeda xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiis alakari almuzani min xadiisi alakhari almuzani saxaabiga soo wariyey alakari ayaa la yidhaahdaa muslim baana saxiixa ku soo wariyey axaadiistan waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam istikfaarkiiyo towbada inuu farabadsan jiray iyadoo ilaahay dhowray oo macsuum ka yeelay nebi ilaahay uu ahaa ayuu haddana istikfaarkiiyo towbada farabadsan jiray marka istikfaarkiiyo towbada in la farabadsadaa laga qaadanaya labadan xadiis isma diidana xadiiska hore wuxuu sheegayaa inuu ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray una toobad keeni jiray maalin kasta gudaheeda toddobaatan goor in ka badan xadiiskan kalena wuxuu sheegayaa boqol goor inuu ilaahay u toobad keeni jiray maalinta gudaheeda dee boqolkuna toddobaatan waa ka badan yihiin marka labadu isma diidanaa way iswaafaqsan yihiin boqolka xataa waa ka badin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa soo aroortay meel keliyow fadhiisto ayuu ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray boqol goor cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi in kunna lanacudu lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fi lmajlisi alwaaxidi mi'ata mara rabbi ikfir lii watub calaya rabbi ikfir lii watub calaya innaka anta atawaabu araxiim mawdic keliya ou nebigu fadhiistay baan waxaan u tirin jirray buu yidhi inuu boqol goor nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam rabbi ikfir lii ilaahu ii dembi dhaaf watub calaya iga toobad aqbal innaka anta atawaabu araxiim waxaad tahay adigu ka toobad aqbalka badan ee naxariista badan boqol goor inuu sidaa yidhaan u tegin jiray waa majlis waaxid xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo imaam axmed albaanina waa saxiixinaya taasi waxay tilmaamaysaa calaa kulli xaal inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam farabadsan jiray istikfaarka iyo towbada farabadsiga uu nebigu farabadsanaayey istikfaarka iyo towbada waxaa ku jira tacabud uu ilahay ku caabudaayo waxaa ku jira zallaadka naadirka iyo dhifta ah ee marmar laga yaabo inay ka dhacdo shay khata ahi uu ka dhaco inay nebiga la weynayd calayhi asalaatu wasalaam oo istikfaar badan iyo towbad badan ula imanayay yacani nebiga kama dhici karto dembi kabiirii kama dhici karto biitifaaqi ahlicilmi sagiiro faaxisho ayna kama dhici karto dembi sakiiro ah oo xataa markaa aad u fool xunnaa kama dhici karo sakiiro inuu daa'imaana kama suuragal aha xataa si fara badan inuu la yimaadaa kama suuragal aha waxaa laysku hayaa si naadira oo qaliil ah marmar naadira ma ka dhici kartaa dembi sakiiro ahi oo nooca faaxishka aan ahayn markaasay culamada qaar leeyihiin maya iyaduna kama dhici karto culamada qaarna ay leeyihiin maya way ka dhici kartaa laakiin waa cala sabiili nudra waa si naadir oo dhif ah saasay leeyihin qaadi ciyaad markuu ku soo naqliyo kitaabkiisa ashifa bixuquuqi almustafa kitaabkaasi waa muhim waayo wuxuu ka warramayaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam xuquuqdiisa ayuu ka warramaya marka fawaa'id baa laga faa'iideeyaa faa'iidaysadka laga faa'iidaystay la taalaacday marka kitaabka ashifa bixuquuqi lmustafa wuxuu ku soo naqlinayaa khilaafka culammadu masalada isku khilaafsan yihiin khilaafkii waa soo naqlinaya markuu khilaafka soo naqlinayo isagu wuxuu arjaxayaa qaadi ciyaad inaan xataa sakhiiradu ka dhici karin culamada sidaa maraysa waxay leeyihiin istikfaarka iyo towbada nebigu la imanaayo wuxuu istikfaar iyo towba ka samaynayaa eh, ashyaa yani waxa weeyaan eh, laga fiican yahay maaha inay xaaraan tahay bay yidhaha iyo dembi inay tahay laakiin dembiga waxaa lagu magacaabaya waqad afar allahu laka ma taqadama min dembika wama taahar xadiiskii sheegay ama liyafir allahu laka ma taqadama min dembika wama taahar aayadda lafteeda waxaa la mida ah aayadda faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembika walilmuminiina walmuminaat marka dembi waxaa lagu magacaabaya khilaaf afdal sida fadliga badan sida ka duwan ee uu nebigu marmar sameeyo taasaa markaa dembi lagu magacaaba saasay leeyihin calaa kulli xaal culamada qaar waxay leeyihiin waxba dhibi kuma sugna in la yidhaahdo sakiira calaa sabiili nudra uga dhici karta waayo markiiba waa la baraarujinayaa sakiiradiina kuma sugnaanayo kuma daa'imayo waa ka toobad keenayaa towbadaana wuxuu ku gaadhayaa iyo istikfaarka darajaad kamaaluu ku gaadhaya ya darajaad kamaala ayuu ku gaadhaya marka calaa kulli xaal yani taasna sidaas yadaa weeye marka nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay sidaa uu ilaaliyo u dhowray ayaa haddana maca daalik uu farabadsanayey istikfaarka iyo towbada uu farabadsanayay aadna ugu dadaalayey taas waxay inoo faa'iideynaysaa inaanu istikfaarka iyo towbada farabadsanno ayaa marka inoo faa'iideynaysa qofka marka waxa istikfaarka iyo towbada badan la waafajiyaana khayr badan ayaa markaysaa loo rajaynayaa khayr badan baa loo rajaynayaa axaadiis badan iyo adilo badan waa ku soo aroortay mawduuca ku saabsan istikfaarkiiyo toobada xataa waxa weeye cibaadaadka marka laga baxo ayaa istikfaarka lala imanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaada sidaa uga baxo wuxuu odhan jiray astakfirullah astakfirullah astakfirullah haddamaarta salaadii oo cibaado qaaliya ah ayaa marka laga faaruqo istikfaarkii lagu khatimaya kaanahu in la leeyahay yani cibaadadii aada xaqa u lahayd ilaahu kumaanu caabudine gaabintaydaanu ka gaabinay ilaahu noo dhaaf ya xajkii ayaa marka waxa haddana lagula imanayaa iyadoo carafasaa looga yimi haddana dembi dhaaf in ilaahay la weydiisanaya uma afiiduu min xayu afaada annaas wastakfir allah carafaa laga yimi musdelifaa haddana markaa la amraya in ilaahay dembidhaaf lagu weydiisto ilaahay la baryo muminiinta waxaa lagu ammaanay waalmustakfiriina bilasxaar iyagoo habeenkii tukanayo oo qiyaamu leyl la yimi ayaa haddana waxay ku khatimayaan inay ilaahay dembidhaaf weydiistaan kaannahum inay macsi ku soo jeediin macsina kumay soo jeedin cibaaday ku soo jeediin iyagoo cibaado ku soo jeeday haddana ilaahay ka baryayaan dembidhaaf ay ka baryaan marka in dembidhaaf ilaahay laga baryo loo toobad keeno ruux waliba aad buu ugu baahan yahy astaqfir allah wa lagu celceliyo aad bay muhiim u tahay istikfaarkiiyo toobadana la israacayo xadiiska laba boqol iyo konton wa qaala sala allahu aleyh wasalam man qaala astakfiru allaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man qaala ku kastoo yidhaahda astakfir allaha alcadiim waxaan dembidhaaf weydiisanayaa allaah ayaan dembidhaaf weydiisanaya ilaaha xaqa ah alcaiima ilaaha xaqa ahoo alcadiima kii weynida badnaa ahaaday ama allahaasoo alcadiima kii weynida badnaa ahaaday alladii kaasoo laa ilaaha ilaa huu mid la caabudo aanu xaq ahayn isaga mooyaane isagoo keliya in la caabudo ayaa xaq ah alxayu alqayuum huwa ilaahay alxayu waa kii noolaa nolosha dhammayska tiran oo loo qadaro damiir loo qadaro mubtade loo qadaro huwa ah yani wejigaas in mubtade loo qadaro bacdi yidhaahdaa huwa laga bedelayaana waa jiraan laakiin waxaan suurtoobi karin huwa in laga sifeeya ma dhici karto oo damiir lama sifeeyo damiir laa yuncatu walaa yuncatu bihi damiir lamana sifeeyo waxna laguma sifeeyo yani sife iyo mawsuuf midna damiir ma noqdo midna damiir ma noqdo qowl shaadoo kisaa ay ku tegey mooyaane culamada nuxaadda inta kaleo dhan waxay mareen damiir lama sifayn karo ayankan Hmm. marka waxay noqonaysaa in loo qadaro mubtadi huwa alxayu alqayuum huwa ilaahay alxayu waa kii noolaa nolosha dhammayska tiran ee aan bilowga lahayn ee aan dhammaadka lahayn oo aan marka waxa weeye geerii ka horrayn oo aan geerii ka dambayn oo aan fanaa haleelayn oo wax la mida ayna jirin alqayuum ilaahay waa ka heeganka ah ee wax walba markaa waxa weeye isagu ku qumaayo wa qaa'imun binafsi iskiibu marka waxaweye isagu u taagan yahay cidna kuma tirsana wax walbana isaga ayaa marka waxawe maamulaya oo yani markaa ilaalinaya shay marka isagoo aanu maamulayni ma jiro makhluuqaadka kulligood isaga ayaa maamulaya waxay yidhahdeen alqayuum waa mubaalaga qaa'im baa mubaalaqa lagu sameeyey waa alqayaam iyo alqayuum labaduba laba mubaalago xagga xuruuftana waa isla egyihiin alqayuum iyo alqayaam waxaa la soo cumar bnu khataab isagu inuu akhrin jiray alqayaam ayaa la soo marka labadu waxay yidhahdeen waa laba mubaalago xuruuftiina waa isleeg tahay laakiin haddana waxaa ablaga yidhaahdeen culammadu alqayuum lianna alwaawa aqwa min alalif waayo waawgaa ka quwo badan alifka qayim wuxuu odhanayaa tafsiirka ugu fiicani waa in la yidhaahdo alqayuum wa alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayri waa kii isagu iskii u taagnaa cidna aan ku tirsanayn wax walibana isaga ku tiirsan yihiin oo wax walba isagu maamulaya axsanu tafsiir waa kaa sahlayay waxaana la israaciyaa alxayu iyo alqayuum alqayuum ma soo aroorin iyadoo la sheegaayo iyadoo alxayu ku ladhantay mooyaane ya alxayu iyadoo ku ladhantay mooyaane yacni saddex mawdic bay qur'aanka ka timi saddexda mawdicba alqayuum waxay ku lamaan alxayu weliba alxayu baa la horaan sheegaa waxau odhanaya alcalaamatu ibnuqayim asmaada markuu ka hadlayay madxiga iyo kamaalka ay xambaarsan yihiin isim kastaaba wuxuu koobsanayaa ammaan iyo kamaal buu koobsanayaa dhammaystiran iyo ammaan ayuu koobsanaya isku larhitaanka la ysku larhayna waxay ziyaadinaysaa kamaal kale iyo ammaan kale ya oo isim walba marka gaarkiisa loo sheego ammaanta iyo kamaalka laga fahmayey iyo marka la ysku sii ladho ammaantiiyo kamaalka laga fahmayaa ziyaaday kale leedahay marka waxa weeye kamaal iyo madxi kaley kordhinaysa isku laadhitaanku sida la ysugu ladhana waxaa ku jirta munaasaba cajiiba laba isimoo kastoo laysku ysku oo sharciga ku soo arooray isku laadhitaankaas waxaa ku jirta markiisa markaa waan yani xikmad cajiiba isku laadhitaanka la isku ladhay ka dhaxaysa laba isimoo munaasabo gaari aynay ka dhaxayn yani la yskuma wa atuubu ilayhi xagga ilaahay baan u toobad keenayaa ruuxa sidaa yidhaahda astaqfiru allaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayh gafara allaahu lah ilahay waa u dembi dhaafaa wain kaana fara min azaxfi kulay ku tahay inuu markaa waxa weeye ciidankii gaalaadee soo gurguuranayay faraha badnaa inuu ka cararay kulay ku tahay yani waa loo dhaafaa dembigiis xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixinaya sheekh albaanina waa saxiixinaya marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya weliba xadiiska waxaa jira eh, laba dariiqoo kala duwan aan baraarujiyo waxaa laga soo wariyey laba saxaabi oo kala duwan zayd ibnu xaarisa oo mawlaa rasuulilaahi ah sala allahu aleyh wasalam waa laga soo wariyey waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi waxaa kaloo laga soo wariyey ibnu mascuud waxaa soo warinaya xaakim marka waxaa laba saxaabi oo kala duwan baa laga soo kala warinayaa marka waxa weeye ka ibnu mascuudna xaakim waa saxiixinaya albaanina waa saxiixinaya kan kalena culamada qaarkood waa saxiixiyeen oo marka waxa albaani laftiisu waa saxiixinaya marka waa laba xadiis baa saas sheegaya oo kala duwan yani laba saxaabi baa laga soo kala wariyey mid walba gaarkiisa ha yeeshee mid ahaanba alcadiima eraygaasi aan la socon marka baan filaya marka lama socdo alcadiima laakiin inta kale waa iskaga mid waxaa laga qaadanayaa istikfaarka in lala yimaadaa inay tahay mid eh, ruuxa loogu dembi dhaafayo lakin waa bishuruuihi markuu la yimaado yani ikhlaaskii iyo yaqiintii iyo qalbiga inuu soo xaadiriyo iyo shuruuddii towbadda inuu la yimaado ya maca shuruud markaasaa waxa weeye markaa loo dembi dhaafayaa oo marka waxa weeye dembiyadii laga dhaafaya towbadduna waxay leedahay shuruud bay leedahay marka shuruuddii waa inu dhammaystiraa ruuxa markaa yidhaahda astakfir allaha alcaiim aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum waatuubu ilayh gafara allaahu lahu wa in kaana fara min azaxfi ilaahay waa u dembi dhaafaa hadduu saa yidhaahdo oo ilaahay dembidhaaf weydiisto astaqfir allaha alcadiim aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh wa in kaana fara min azaxfi haba ka cararo duulaanka gaalada ama ciidanka gaalada ee tirada badan leh ha ka carareen marka ciidamada gaalada lala kulmo waxaa ku soo aroray waciid iyo goodi baa ku soo aroray oo waxa uu nebigu ku daray calayhi asalaatu wasalaam dembiyada waaweyne kabaa'irta inuu ka mid yahay aayaddii suuratulanfaalna waaba ku timi oo haddii ruuxu uu ka cararo ciidankaa gaalada marka jihaad lagu kulmo inuu u cararayo mooyaane ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a labadaas suura laga soo reebay mid dagaal u xeeladaysanaya inuu yahay oo tabi ay ku jirto oo u baqa beenlaynayo si ay u moodaan inuu cararay dabeedna marka waxa weeye meel uu galo dabeedna marka uu u laayo taas waxay noqonaysaa mutaxarifa liqitaal dagaal inuu u xeeladaysanaya mooyaane tab dagaal ay ugu jirto yani yudhiru alfarata wa yanwi alkara wuxuu muujinayaa intuu u baqa beenleeyo inuu ka cararay waxaanu doonayaa markaysa markaa inuu laayo oo ku karaar celiyo xaaladda caynkaasa isagoo sii jeeda haddii xataa ay dilaan ee dembi kuma qabo waayo waa laga soo reebay aw mutaxayizan ilaa fi'a ama mid waxa weeye koox ee doonaya inuu ku biiro inuu yahay mooyaane oo marka kooxdaa uu ku biiraayo waxaa dhici karta dacal inuu markaa ciidanku xoogaa ka jiricsan yahay ama ciidan marka kale oo markaysaga meel kale jooga ayuu wuxuu doonayaa inuu markaysa markaa eh, iyaga markaa waxaweye taageero ku kordhiyo ama uu eh, iyaga biiriyo yani iyaga marka waxawan yani uu xoojiye ayuu doonaya ta noocaasoo kale a ah markaa iyadana dembi kuma qabo eh, haddii waxa weeye lafteeda kooxda meesha joogta ay yar tahay oo ciidan weyn oo kalea ah markaysaa meel dhow ku jooga kooxdanna markaysa inay iska caabin karayn baa u muuqata kooxdii kale xaggeeday u carareen si ay ugula eertaan taa lafteedu waa soo geli kartaa siday ahlucilmigu tilmaameen marka nebiguna wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam cararka laga cararayo ciidamada gaalada wakhtiga jihaadka inay dembi kabaa'ira tahay oo muubiqaadka ay ka mid tahay oo waxau ihi ijtanibu asabca almuubiqaat waxaana ka mid ahayd watawalli yowma azaxfi waa in laga cararo maalinta ciidanka gaalada ee gurguuranaya ay yimaadaan zaxfiga asal ahaan waxa lahaha gurguuradka intay fara ka qabaan waa gurguuranayaan cararka laga cararo waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub yani waxay ka mid tahay min muubiqaat nas alxadiis marka waciidka ku soo arooray ee aayadda anfaal sheegaysaana waxay caddaynaysaa inay dembi kabiiraa tahay ayay caddaynaysaa xadiiskanna muubiqaat buu sheegay marka muubiqaadkuna kabaairtiun bay ka mid yihiin iyaguna saas iyadaa bay noqonayaan sidaas ayay noqonayaan marka marka waxaa laga tilmaamayaa ducada caynkaasa ee istikfaarka iyo towbada ku jirto ducaysadka lagu ducaysanayo in markaa dembi weyn lagu dhaafayo laakiin marka uu la imanayo waa inuu markaa towbaddii uu shuruuddeedii la yimaadaa oo towbadda shuruuddeedii markuu dhammaystiro uu sidaasna markaa uu yidhaahdo istikfaarka iyo towbada ilaahay weydiisanaayo shardiyadii towbadana uu la imanayo xaalka caynkaasa ayuu markaa dembidhaafka markaa ku helayaa waa ay tahay istikfaarka iyo towbadu mid dhammaystiran haddaan istikfaarka iyo towbada aanu shuruuddii towbada raacin naqsi baa ku sugan xaaladdaas culammada qaarkood waxay lehin waxay noqonaysaa bimathaabati ducaa ayay noqonaysa laakiin wakhtigan cala kulli xaal fadiiladani ku sugnaanayso ee dembiga weyn lagu dhaafaya waxay noqonaysaa waa marka shuruuddii towbaduna raacdo xaaladda caynkaasay noqonaysa xadiiska laba boqol iyo koob iyo konton wa sala allahu alayh wasalam aqrabu maa yakuunu rabbu min alcabdi fii jawfi alleyli alaakhir wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam aqrabu maa yakuunu rabbu wakhtigu ahaaday rabbi ka ugu dhowaanshaha badan min alcabdi addoonka ugu dhow uu ahaaday fii jawfi alleyli alaakhir waa habeenka dhexdiisa ama calooshiisa alaakhiri dambaysa oo qaybta dambe habeenka dhexdeeda weeye goortaasuu ilaahay ugu dhow yahay addoonkiisa fain istatacta an takuuna miman yadkuru allaha fii tilka asaacati fakun nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam fain istatacta haddaad kari karto an takuuna inaad noqoto minman yadkuru allaha cidda ilaahay xusaysa inaad ka mid noqoto haddaad awoodi karto fii tilka asaacati saacaddaa gudaheeda fa kun noqo haddaad kari karto wakhtigaa inaad ilaahay xusayso kuwa ilaahay xusaya ka mid noqoto dee ka mid noqo oo markaa ilaahay xus xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi iyo nasaa'i iyo xaakim ayaa soo wariyey waana min xadiisi camri bni cabasa weeye xadiidkana culammada qaarkood ayaa saxiixiyey culammada saxiixisayna waxaa ka mid a eh, ibnu alasiir fii jaamici alusuul waxaa ka mida albani eh, way saxiixiyeen marka waa xadiis yacni sugan weeye xadiiskani wuxuu sheegayaa xilliga ilaahay addoonkiisa ugu dhow yahay inay tahay nuska dambe dhexdiisa inay tahay yacnii habeenkii marka loo qaybiyo laba nus nus waa horeeyaa nusna waa dambeeya nuskaa dambeeye dhexdiisa ayuu ilaahay ugu dhow yahay addoonkiisa cibaadaysanaya marka waxay ku beegmaysaa thuluthu leyli alaakhir daloolka habeenka marka saddex dalool laga dhigo daloolka saddexaad qaybtiisa hore ile markaasay jawf noqonaysaa wakhtigaasina waa waqti nusuul ililaahi sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam yanzilu rabbuna xiina yabqa hulusu leyl aakhir rabbigeen baa soo degaaya marka daloolka habeenkee dambeeyaa uu yimaado goortaasuu ilaahay soo degayaa waa soo degitaan ilaahay u laa'iqoo ku habboon weyn waa sida laynoogu sheegayn u rumaynaynaa nu'minu bihi kamaa warad waana soo degitaan aan la mid ahayn soo degitaanka makhluuqa kayfkiisa iyo qaabkiisana ma garanayno nu'minu bihi kamaa warad saa uu soo arooraynu u rumaynayna marka goortaas daloolkaa dambe habeenkaa ilaahay soo degaa markaasuu wuxuu yidhaahdaa man yastakfirunii fa akfira lah yaa i dembidhaaf weydiisanayaan u dembidhaafaa man yas'alunii fa uctiyah yaa wax i weydiisanayaan siiyaa fa astajiiba lah yaa i baryayaan ka aqbalaa ilaahay baa saa yidhahdaa marka goortaas in la cibaadaysto aad iyo aad bay marka u fiican tahay nebiguna sala allahu alay wasalam uu ammaanay marka xadiidkan wuxuu sheegayaa waa goorta ilaahay addoonkiisa ugu dhow yahay weeye marka haddaad awoodi karto inaad ka mid noqoto cidda ilaahay xusaysa saacaddaas noqo waxaa ku jirta yacni boorrin laynagu boorinayo wakhtigaasna waa wakhti dadku khaflo ku sugan yihiinoo dee hurda markaa lagu sugan yahay dadka khaalibkoodu marka cid ilaahay tawfiiqda siiyey oo waafajiyey ayuunbaa xaaladda awoodi karta ama eh, la iman karta inay ilaahay xusto ay xaaladda kacdo ay xaaladda kacdo marka taas waxa weye wax xagga xilliga awqaaddii marka la eego awqaaddaa kala fadli badan marka xagga xilliga marka laga eego wakhtigaasaa ilaahay ugu dhow yahay addoonka dhowaanshihii mar wuxuu ku imanayaa xagga camallada marka saroonay camalkaas marka la samaynayo ugu dhow yahay marna waxaa la odhanayaa xagga awqaadda ayaa la odhanaya xagga awqaadda ayaa markaa la odhanaya xadiiska laba boqol iyo labiyo konton wa qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid aqrabu maa yakuunu alcabdu wakhtiga addoonku ugu dhowaansha badan yahay min rabbihi rabbigii ugu dhow yahay wa huwa saajid waalxaal huwa saajidun waa marka uu sujuudsan yahay yacnii xaasilun waa dhacayaa ama kaa'inun waalxaal huwa saajidun isaga oo sujuudsan ayuu dhacayaa ayuu ahaanayaa wa huwa saajidun waa jumla xaaliya fa aksiru adducaa fara badiyaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ducada badiya fa fiihi adducaa sujuudda gudaheeda waxaa ku farabadisaan ducada xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra xadiiskanna wuxuu ku tusinayaa camalka qofku markuu ku sugan yahay uu xagga rabbi ugu dhow yahay inay tahay sujuudda oo markaa sujuudsan yahay ayuu addoonku ilaahay u dhowaansha badan yahay waxaa soo aroortay axaadiista qaarkoodoo tilmaamaysa afdalu asalaati tuulu lqunuud salaadu waxaa ugu mudan oo ugu fadli badan istaagga dheer waana xadiis saxiixa marka culammadu waxay isweydiiyaan awqaadda salaadda uu qofku tukanayo ma sujuudda ugu fadli badan mise istaagga qiraa'ada lagu dheereeya ugu fadli badan taas culammadu waa isku khilaafaan ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin xadiiskan bay qabsadeen oo sujuudda ayaa ugu fadli badan ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabsadeen xadiiska kale sheegaya afdalu salaati tuulu lqunuut oo waxay yidhaheen istaagga qiraa'ada lagu dheereeye aad loo taagnaado wakhti badan baa ugu fadli badan waayo marka uu qofku sujuudsan yahay wuxuu la imanayaa waa tasbiix qur'aan ma akhrin karo waatii axaadiista lagu reebay wakhtiga rukuucda iyo wakhtiga sujuudda in qur'aan la akhriyo waa taliinoo diidoo laynaga reebay marka tasbiix iyo dikri iyo ducuun baa lala iman karaa tasbiixdaana u haalib ah ducana waa lagu lari karaa sida ma sheegayo laakiin marka la taagan yahay qur'aan baa la akhrinayaa qur'aankuna waa kalaamuullah qur'aankuna dikriga kale waa ka fadli badan yahay maadaamay sidaas tahay istaagga dheer ee qiraa'ada lagu dheereeyo ayaa afdalay culammada qaarkood yidhahdeen calaa kulli xaal kolley labaduba waxa weeye waa salaadda gudaheedii waayo duul qunuudku waa in istaaggii salaadda la dheereeyo qiraa'a lagu dheereeya laga tilmaamaya tanna waa sujuuddeedii in la dheereeyo marka labadu waxay tilmaamayaan waa kolley waa isla socdaan ba way kulmayaan waa jirtaa yacni waxaweye sujuudo aan ahayn salaad gudaheed laakiin khaalibka sujuuduhu dee salaad gudaheed un bay dhacaan sajdatu shukri iyo yacni sujuudu tilaawe iyo way jiraan laakiin haalib maaha sujuudda waxaa haaliba sujuudaha salaadda gudaheeda lagu sujuudayo marka calaa kulli xaal labadii shay calaa kulli xaal waa laba shay oo marka waxaa weeye israacaya oo wakhti keliya imanaya oo labaduba shaqadii salaadda la qabanayay ka mida ah. weeyaan hadday tahay qiraa'adan istaagga lagu dheeraynayo iyo hadday tahay sujuuddan markaa la sujuudaya labadaba labadaba waxaanay kolley culammadu in badani maraan inay sujuuddu afdal tahay qiraa'ada in loo diiday sheegi mayso waxaa la akhrinayaa xilligaas in laga fadli badan yahay waayo wakhtigan loo xadiday in dikriga makhsuuska ah ee tasbiixdaa ah lagula yimaado iyo ducada shaygaa loo xadiday sharcan wax kaga fadli badan ma jiro asal ahaan qur'aan akhrisku ha ka fadli badnaado laakiin si caamaa ah qur'aan akhrisku uga fadli badan yahay dikriga laakiin mowdicii dikri gaara loo sheegay oo layidhi dikrigaa la kaalaya qur'aan la reebo oo layidhi qur'aan ha akhriina macnaheedu waxay tahay xilligaa wax afdal ku ah sida nebigu u xadiday calayhi salaatu wasalaam marka tasbiixda iyo ducada lala imanayo wakhtiga sujuudda iyada afdal ah xilligaa ku afdal ah oo ku fadli badan labada hay-adood haddii la eegana hay-adda sujuudda ayaa xagga tadallulka xagga isdullaynta iyo tadaruca iyo isdhulliga iyo muujinta qofku muujinaayo eh, inuu rabbi isu dullaynaayo u khuduucaayo iyadaa ku badan xubnihiisa muuqday ugu sharafta badnaa ayuu wuxuu markaa dhigayaa yacni ciidda ama boorka ayuu dhigayaa ama halkii cagtu maraysay ayuu dhigayaa markaasaa jidhkiisii kale ay ka korreeyaan oo yacni marka uu qaarkiisii dambe bimacnaa waxa weeye xaggii dhabarkiisii iyo yani markaa halkuu ku fadhiisanayay u sarraysiinayaa wejigiisina uu hoosaynaya yacni waa muuqaal xagga tacabudkii cibaadada marka laga eego muuqaal muuqdo cibaado ah oo la midi aanu jirin saas aawadeed isaga ayaa afdal ah isaga ayaa afdal ah yacni marka la eego axaadiistan waxaa laga qaadanayaa addoonku camallada uu la imanaayo inuu xagga ilaahay u dhowaanaayo ilaahayna inuu u soo dhowaanayo waana taa axaadiista qaarkood ay sheegayso man taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraaca kataaka ii soo dhowaada dhudhun baan u soo dhowaadaa waman taqaraba ilaya diraacan taqarabtu ilayhi baaca ka dhudhun ii soo dhowaada xaggayga u soo dhowaada anna baac baan u soo dhowaadaa yani waxaa laga tilmaamayaa inta uu addoonku ilaahay u dhowaanayo in ka badan baa ilaahay u soo dhowaanaya bacdu ahlicilmi way awilaan laakiin daahirka in sidiisa lagu rumeeyo ayaa fiican raxmadda ilaahay in loo dhowaanaya waa jirtaa laakiin waa macnaha ka laazimaya laakiin sida nasku itlaaqay ayaa la itlaaqaya sidaas ayaa la ilaaqaya marka ilaahay addoonka waa dhacdaa inuu usoo dhowaado addoonkuna ilaahay waa u dhowaanayaa waxaanu ugu dhowaanayaa camallada wan wanaagsan uu la yimaado ugu dhowaanaya camalku ugu dhowaanshaha badan yahay markuu la imanayaana waxay tahay waa sujuudda weeye uu ilaahay darti u sujuudo liajli illaah markaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wassalaam ducada in la badiyo fa akfiruu fiihi ducaa yacnii sujuudda gudaheeda waxaa ku badisaan ducada ducadaa wuxuu ku ducaysanayaa khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiraba yacnii ifii aakhiro khayrkeedu ku ducaysanaya waxaanu u badinayaa ducada aakhiro adduunyadu waa iska kooban tahay aakhiru u badinayaa ducada culamada qaarkood waxay yidhaheen wakhtigan waa karaahiyo in adduunyaba lagu ducaystaa laakiin sida saxiixa waa inaan dhibaata ku sugnayn ruuxu inuu khayrka adduunyana ku ducaystaa isagoo sujuudsan inaan dhibi ku sugnayn weeye laakiin sidaa fiicani waa inuu farabadiyo ducadiisa waa inuu u fara badiyo ducadiisa aakhiro inuu u badiyo inuu ilaahay u dembi dhaafo inuu ilaahay janneeyo inuu ilaahay naar ka badbaadiyo iyo inuu ilaahay khaatimada u hagaajiyo camal wanaagsan ugu khatimo wahaluma jara ducadu u ducaynayo naftiisa inuu u duceeyo waalidadii inuu u duceeyo ciddii xaq ku leh inuu u duceeyo muslimiintoo dhanba inuu u duceeyo ayaa fiican markaa naftiisoo keliya waa inaan isku koobin ducada ee dadka kalena uu gaadhsiiyaa khaasatan labadiisa waalid waayo xaq weyn bay ku leeyihiin ama ha noolaadaan ama ha dhintaan mar walba ducada waa u baahan yihiin hamoodinoo keliya markay dhintaan ducada inay u baahan yihiin ee xataa markay nool yihiin inaad u ducaysaa waa arrin markaysagaa biriga iyo samafalkiiyo ixsaanka layna amray bay soo gelaysaa ay ka mid tahay waa ixsaan fadli badan iyo ajar badan baanu qofku helaya hadday weliba waayo hore dhinteen waxaa dhici karta dadka qaarkood inay iska ilaawaan ayaa dhici karta marka waa inaan la ilaawin laysku dayaa maalin kasta in loo duceeyo waxaa laga sheegay bacdu salaf inay yidhaahdeen sida fudayl ibnu ciyaad isagoo ka qaadanaya aayadda anishkur lii waliwaalidayk ayaa wuxuu yidhi ruuxa shanta salaadood tukadaa faqad shakara lilaah hadduu shanta salaadood tukado ilaahay waa u shukri naqan hadduu shan goor waalidadii u duceeyana maalintii faqad shakara liwaalidayh labadiisa waalidoo u shukri naqan yacnii aayaddii markii la isku daray an ishkur lii waliwaalidayk ayaa markaa uu macnahaas ka ikhtibaasoo ka qaatay sida laga soo naqliyo aahaarta caynkaasoo kalea waxaa loo sheegaa min baabi mulaxi ilcilmi waxba liican lama iltisaamo in markaa sixadeeda iyo ashyaada la raadiyo waayo waa ashyaa yani usuushii cilmiga kama mid ahay oo waa min mulaxi ilcilmi istinaasi wax la midun baana markaa laga qaadanaya aayadduna macna ay aqbari karta un weeyi maaha ilaaba ilaa taxdiidka noocaasay ku tusinaysaa macnaheedu maaha muslimiintao dhan in loo duceeyaa way fiican tahay ducadaana ruuxu wuxuu ku helaya ajar badan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha marka waa min baabi ashafaaca ishfacuu tu'jaruu shafeeco qaada waa laydinka ajar siinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaan jiray haddii cidii wax weydiisato saxaabadiisa isagoo ajarka la jecel buu wuxuu odhan jiray shafeeco qaado waxaad tidhahdaan yaa rasuul allahi sii waa shafaaca haddaad sidaad tidhaahdaan tu'jaruu waa laydinka ajar siinaya ajar baa ka helaysaan marka waa shafaaco yacnii xagga ilaahay looga shafeeco qaadayo bimacnaa laga baryaayo inuu ilaahay wanaaggaa siiyo saas aawadee waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf waxyaalaha wanaagsan ay jecel yihiin inay helaan walaalahooda mu'miniinta ka maqan bay ugu ducayn jireen si ay iyaguna u helaan iyagana loo siiyo adamaanata xadiis baa wuxuu sheegayaa hadduu qofku walaalkiisa muslimka ahe ka maqan uu u duceeyo malak baa wuxuu yidhaahdaa aamiin walaka bimilin ilahay oo aqbalo ajiib ilahu ducada ka aqbal walaka bimilin adiguna kaagan ku ducaynayow intaa in laeg baad leedahay ya saas aawadee bacdu salaf waxay samayn jireen waxa wanaagsanay doonayaan walaalahooda ka maqan inay ugu duceeyaan hadday xusnulkhaatima tahay hadday dembidhaaf tahay hadday jannaad tahay hadday naar inuu ka badbaadiye tahay hadday cadaabulqabri inuu ka badbaadiye tahay ya hadduu masaa'ib inuu ka badbaadiye tahay haddamarta ashyaada waa ugu ducaynaya wuxuu helaya marka ramyu xajar bicusfuurayn inuu dhagax laba shimbirood ku wada dilo inuu dhagax laba shimbirood ku wada dilo ya walaalkiisii muuminkae ka maqnaa buu u ducaynayaa oo waa samafal uu u samafalo ajar ka helayo liajli illah hadduu caynkaa u samaynayo isagiina anfacayo mar labaadna wuxuu kaloo ku helayaa waxaa in ilaahay isagana siiyo marka ducada markaa loo ducaynaayo mu'miniinta iyo mu'minaadkaba loo ducaynayaana saasay u fiican tahay aad aad ay u fiican tahay khabarka eh, aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi waxay noqonaysaa qabla alxaal inuu markaa muqadar yahay ma la waxaanay ka mid ahayd awqaaddii yani markaa khabarka la xadfi jiray wa qabla xaalin laa yakuunu khabara cani aladii khabaruhu qad udmira marka waxay noqonaysaa xaasilun ama kaa'inun ayay noqonaysaa wa saajidun waa jumla xaaliya xadiiska laba boqol iyo saddex konton wa qaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi alayhi salaau wasalaam alayhi asalaatu wassalaam inahu la yuaanu calaa qalbii inahu la yuaanu ayna shana arrinku layugaanu waa la daboolaa calaa qalbii qalbigaygaa la daboolaa wa innii la astakfiru allaha fi lyowmi mi'ata mara anigu waxaan ilaahay dembidhaaf weydiistaa filyowmi maalinta gudaheeda yani waxaa loo jeedaa kula yowm mi'ata mara boqol goor xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey can alahari ahari almusani baa xadiiska laga soo wariyey xadiidka nebigu uu sheegayo calayhi salaatu wasalaam in la daboolo qalbigiisa maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xus fara badan buu ilaahay xusi jiray oo waxaa waa kasiira dikri xus badan oo tasbiix badan oo tahliil badan inta uu markaa laa ilaaha ila allahu odhanayo ama tasbiixsanayo subxaana allahi wabixamdihi ama subxaana allahi alcadiim ama allaahu akbar ama duco ama qur'aan akhris ama istikfaar iyo towbad aad iyo aad bay u badnayd marka kasiira dikri baa nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam marmarba haddaba waxaa ku dhacayey sahwi uu dikrigii ilaawo ama uu ka mashquulo awqaadda qaarkoodoo dikrigaa uu ilaawaayo ama ka sahwinaayo ama uu ka mashquulaayo wuxuu ku tirin jiray inay tahay nooc yacni xaaladii mudnaanshaha badnayd ee fadliga badnayd inuu ka baxay oo kaannahu dembi oo kale ka dhigan tahay dembi ma aha laakiin kaannahu dembi oo kale ay ka dhigantaho ay mudan tahay ilaahay dhaaf in laga weydiisto dabadna saasuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam istikfaarka ula iman jiray ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen sida markaa sheekhuba ka soo naqlinaayo ibnulasiir inuu sidaas yidhi wuu ka soo raraya oo kitaabkiisa jaamic ulusuul inuu sidaas ku tacliiqinayo waayahay weji labaad ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku imanaysay awqaadda qaarkood inuu markaa ku mashquulo wax masaalixda muslimiinta ka mid ah ama cadowga lala dagaalamayo ama cadowga gaalaada lala dagaalamayo ah ama cadowga gaalaada lala dagaalamayo ah inuu ku mashquulo dhacaysa taa lafteedu waa nooc cibaada ah oo ilaahay lagu caabudaayo in muslimiinta masaalixdoodii laga shaqeeyo wixii anfacayey lagu dadaalo wixii anfacayey lagu dadaalo in gaalada jihaadkoodii iyo la dagaalankoodii eh, laga shaqeeyo iyo sidii loo maamuli lahaa haddana waxa weye yaday caynkaas tahay ayaa dikrigii ilaahay markuu kaga mashquulay wuxuu ku tirinayey in markaa waxa weeye mashquulka uu dikrigii ilaahay kaga mashquulay inuu mudan yahay inuu ilahay dembidhaaf ka weydiisto mashquulka uu kaga mashquulay dikriga ilahay iyo xuska ilaahay inay mudan tahay inuu ilaahay ka dembidhaaf weydiisto marka haynku waa maxay waa dabool kaannahu marka waxa weeye waxyaalaha ku imanaya ee ama humuum ah ama fakaraado wax laga fakeraye ah ama maamul wax la maamulayo oo qalbigiina dee ille waa mashquulinaya waxyaalahaasiiyo shay qalbigii daboolayo oo kale oo sidii dabool ka dhigan oo dikrigii ka daboolayo oo kale inay markaa ka dhigantahy caynkaasoo kale u dhigayaan bimacnaa cibaadu cibaado kaga mashquulayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa wakhtiyada qaarkood hadduu markaa waxaa weeye uu ku mashquulo reerihiisa iyo wanaagga uu samaynaayo iyo xuquuqdoodii gudashada uu gudanayo yada lafteedu waa qurbo uu ilaahay ugu dhowaanayo ya marka cibaaduu ku mashquulaya cibaado kalena waa ka mashquulayaa laakiin isagoo cibaado ku mashquulayo cibaadada kale ka mashquulaayo ayuu wuxuu ka dhigayaa inay mudan tahay in laga dembi dhaaf weydiista ilaahay saasoo kale ina dhigan dee sahwina waa dhacaa oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam awqaadda salaadda marmar naadiruu sahwiyey xikma rabbaaniyaana ku jirtay waayo nebigu haddaanu marnaba sahwin lahayn sida ummaddu ugu dayan lahay laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana inuu salaadii sahwiyo oo ay dabeedna arkaan markaa siduu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam oo ay ku daydaan waxaa ku jirta xikma rabbaaniya xikma rabbaaniya ku jirta yaa saa'ilii can rasuuli illaahi kayfa saha wasahwi min kulli qalbin haafilin laahi yacni ka i weydiinayow rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam sidee sahwi uga dhacay iyada oo wasahwi min kulli qalbin haafilin laahi sahwiguna uu sidiisaba ka dhaco qalbi kasta oo khafla ku sugan tahay oo iska mashquulsan oo wax kale ku mashquulsan uu ka dhaco su-aasha noocaasuu keenaya deedna ka jawaabaya qad haaba siruhu can kuli shayin fasaha cama siwa allaahi faatacdiimu lilaahi yacnii wuxuu yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam sirtiisa ama bimacnaa qalbigiisa ayaa wuxuu ka sahwiyey oo ilaawey shay kastaba shay kastaba waa ilaaway oo camaa siwa allaahi allah ka soo haray fatacdiimu lilaahi weynayntu ilaahay bay u sugnaatay oo allah ayuu nebigu sala allahu alay wasallam weynaynayey bimacnaa wuxuu tilmaamayaa waqhtiyada qaarkood waxaa dhacaysay inuu markaa waxa weye macbuudka mashquulka ku mashquulsan yahay inuu ku ilaawo cibaadada lafteedii markaysaga wax ka mida marka ma aha inuu adduunyo intuu qalbigiisi u kacay cibaadadiisa uga sahweyey ama sahwi ugu yimi marka qaab noocaasa ayuu dhigaya bimaanaa waxa weeye ishtaqala bicibaada can cibaada noocaasoo kale ayuu ka dhigaya istidraad ahaan baynu usoo qaadannay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inahu la yuqaanu calaa qalbii qalbigaygaa markaa la daboola ama sahwi ku yimaadaa ama mashquul ku yimaadaa markaasaan ilahay waxaan dembidhaaf weydiistaa maalintii kastaba boqol goor baan ilahay dembidhaaf weydiistaa baabka boqol iyo soddon fadlu tasbiixi wataxmiidi watahliili watakbiir xuska ilaahay la xusayo loo tasbiixsanayo ama loo mahadnaqaayo ama laa ilaaha ila allahu la odhanayo ama allahu akbar la odhanaayo fadligeeda afartaa kelmadood oo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir fadligay leeyihiin ayuu halkan kaga warramaya xadiiska laba boqol iyo afariyo konton qaala sala allahu alayh wasalam man qaala subxaana allahi wabixamdihi fii yowmin mi'ata maratin xutat khataaya nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man qaala ku kastoo yidhaahda subxaana allaahi wabixamdihi bixamdihi ilaahay baa xumaan ka nasahanoo ka dheer oo ilaahay baa nasahaya bimacnaa ku ammaanaya inuu xumaan ka dheer yahay oo aan xumaan shaqo ku lahayn ka hufan yahay xumaanoo dhan wa bixamdihi ay wa usabbixuhu waa u tasbiixsanayaa ilaahay bixamdihi mahadnaqiisa xaalaan ku dheehaayo ku ladhaayo fii yowmin maalin gudaheed markaa kii yidhaahda miata mara miata mara boqol goor kii yidhaahda xudat khataayaa waa laga daadiyaa dembiyadiis walow kaanat mila zabadi albaxri kulay ku tahay yacnii dembiyadaasi intay fara ka qabaan xumbada badoo kale kulay ku tahay dembiyadaasi intay fara ka qabaan dembiyada waa laga daadinaya xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyay min xadiisi abi hurayra marka waxaa laga qaadanayaa maalintii in la yidhaahdo subxaana allahi wa bixamdihi boqol goor in lagu celiyaa fadli weyn inuu ku jiro dembiye badanna laga daadinayo dembiyada laga daadinayana waxay culammadu yidhaahdeen jamaahiiru ahlicilmi waa dembiyada sakhaa'irtaa ah oo xasanaadka waxaa lagu dhaafaa dembiyada sakhaa'irtaa ah bay jamaahiiru ahlicilmi qabaan ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xadiikiina wuxuu sheegayey in nabigu yidhi calayhi asalaau wasalaam alcumratu ila alcumra waramadaanu ila ramadaan waljumucatu ila aljumuca mukafiraatu lima baynahunna ida ijtunibat alkabaa'ir riwaaya kale waxay sheegaysaa maa lam tughsha alkabaa'ir muslim baana saxiixa ka soo wariyey yani wixii udhexeeya oo dembiye ah waa baabi'iyaan haddii dembiyada kabaa'irtaa laga dheeraado aw kama qaala sala allahu alayh wasalam marka jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin xasanaadka waxaa lagu dhaafaa waa dembiyada sakaa'irta waayo xadiiskan dee shardi buu sheegaya ida ijtunibat alkabaa'ir iyo maa lam tugsha alkabaa'ir muslim baana saxiixa kusoo weriyey amaa dembiyada kabaa'irtii waxay u baahan yihin bay tawba in laga toobad keenay u baahan yihin sida jamaahiirtu mareen waa saas daa'ifo aan badnaynoo culammada ka mida iyagu waxay yidhaahdeen may kabaa'irta laftooda waa dhici kartaa in lagu dhaafo waxaana lagu xambaarayaa markii hore fadiilada la siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sidaas ahaa markii dambena in loo kordhiyey markii dambena in loo kordhiyaa lagu xambaaraya waxaa ka mid mida qolyahasaa ku tegey asheekhu alcallaama maxamed naasir iddiin alalbaani wuxuu deliishanayaa xadiiskii sheegaayey shanta salaadood sheegayey ee tilmaamaya haddii midkiin albaabkiisa uu webi mari lahaa ama durdur mari lahaa oo maalintii uu shan goor ku maydhan lahaa ayabqaa min daranihi shay wasakhdii jidhkiisa iyo uska gii miyaa wax ku hadhayaan markaasay yidhahdeen maya hadduu shan goor biyaha ku maydho markaasay yidhahdeen maya markaasuu fa kadalika asalawaatu alkhams saasoo kaley ahaatay salaadaha shantina hadduu salaadaha shantaa qofku la yimaado ee dembigiisi waxba ku hadri maayaan waa ka maydhmayaan dabeed wuxuu yidhi marka dee akbaru daran yani wasakhdii ugu weynayd iyo uskagii ugu weynaayoo dembiyadii kabaa'irta ahaa iyaday ku baaqi yihiin miyaa la odhan lahaa markaysaa markaa wasakdiisii waxba ku hadri maayaan xadiiska caynkaasoo kale ayuu uskaday marka wuxuu waxaa lagu xambaarayaa inay tahay fadiilo markii dambe loo kordhiyey nebiga calayhi asalaatu wasalaam laakiin jamaahiru ahlicilmi sida horay mareen tasbiixdan markaa xadiisku sheegayo xadiisku wuxuu sheegay laba arrin waa in allah loo tasbiixsanaayo iyo in allah loo mahadnaqayo subxaana allaahi wa bixamdih waa kelmad ilaahay aad u jecel yahay waa tansiih rabbi xumaanta laga nasahaayo oo lagu ammaanaayo inuu xumaan ka hufan yaho ka dheer yahay loona mahadnaqaayo loona mahadnaqaayo laba goor baana ilaahay loo tasbiixsanayaa subxaana allah waxay sheegaysaa tasbiix ilaahay loo tasbiixsanayo waxayna ku timi siiqada masderka ama bicibaara asax ismulmasderka ayay ku timi marka waxay ka dhigan usabbixuhu subxaana wa bixamdihi marka la lagu cadfayna waxay ka dhigan haddana markaa in la yidhi wa usabbixuhu bixamdihi mar kale in tasbiix la qadaraayo marka kaannahu sabbax maratayn ya wa qarana bixamdi illaah laba goor intuu ilaahay u tasbiixsaday ayuu wuxuu ku lamaaneeyey wuxuu ku laday mahadnaqa uu ilaahay u mahadnaqayana waa ku laran tasbiixda iyo taxmiiddana waxaa la hormariyey tasbiixda ya yani waayo waa tansiih ilaahay nuqsaan laga nasahayo ilahay waxaa lagu ammaanaya inuu nuqsaan ka dheer yahay inuu xumaan ka dheer yahay inuu ceeb ka dheer yahay inuu khalqi inuu shabaha ka dheer yahay dhammaan waxaasoo dhan inuu ka hufan yahay waxallo wixii nuqsaana waxallo wixii markaa ceeb ah ya ayuu ilaahay ka dheeriyo ka nasahan yahay oo ka hufan yahay marka dambena mahadnaqii ilaahay loogu mahadnaqayey baa la raaciyey ilaahayna aqwaashiisa iyo afcaashiisa waxa uu samaynaayo iyo wuxuu odhanaayo waa ku mahadsan yahay daat waa u mahadsan yahay tasbiixda iyo taxmiidda marka la sheegayna tasbiixdaa la hormariyaa ya tasbiixda ayaa la hormariyaa waa yahay xadiiska laba boqol iyo shan iyo konton wa qaala sala allahu alayh wasalam man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah u kastoo yidhaahda laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay baa uluuhiyada xaqa ahi u sugnaatay munfaridan laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn oo khasaa'istiis iyo wuxuu la gaarka yahay cid la wadaagtaa xaalayna jirin baa ilaahay ay u sugnaatay uluuhiyada xaqa ahi lahu lmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulkigu dhammaantii oo isaga acyaanta iyo daatooyinka iyo markaa tasarufaadka iyo sifaadkooda iyo afcaashooda mid walba mulkiya walahu alxamdu allaahoo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqu dhammaan mahadnaqa dhammayska tiran ama jinsulxamdi allah buu u sugnaaday ilahay baa la gaara wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu ahaaday wax walba kii u awoodda badan buu ahaaday ee awoodaya oo shay kasta oo suuragal ah oo daatadiisa u suuragala ilaahay waa awoodaa ha doono inuu jirsiiyo ama yaanu doonin qudradu kuma tacalluqda wixii mustaxiil ah oo daatadiisa aan dhici karin oo mustaxiil u ah awooddu kuma tacalluqdo awoodda ilahay waxay ku tacalluqdaa wax kastoo iskii u suuragal ah cilmiga ilahay ha ku tacalluqa inuu jirsiinaayo shaygaa suuragalka ah ama yaanu ku tacalluqin ilaahay cilmigiisa inuu jirsiinaaye ilaahay qadiir buu ku yahay cashra miraarin toban goor cidda sidaa tidhaahdaa kaana kaman actaqa arbacata anfusin min waladi ismaaciil wuxuu la mid yahay sidii mid xoreeyey afar nafood oo min waladi ismaaciil ubadka ismaaciil ka mida bimacnaa tafiirtii ismaaciil afar qof oo ka mida oo addoomma noqday inuu xoreeyo kaluu ka dhigan yahay fadligu ka helayo tobankaa goor inuu sidaa yidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fadli caiim xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim waana min xadiisi camri bni maymuun marka waxaa laga qaadanaya kelmadda tawxiidka eh, inay fadli badan tahay celcelinta lagu celceliyo oo toban goor la yidhaahdana in lagu helaayo sidii afar qof oo markaa tafirtii nebi ismaaciil ah inuu xoreeyo kale inuu ka dhigay qof keliya markuu qofku xoreeyo ilahay dartii u xoreeyana nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xubin kastoo jidhkiisa ka mida naartaa lagaga xoreeyaa yani qof jidhkiisu dhammaystiran yahay oo kaamil ah aan xubnihiisi waxba ka dhantaalnayn ya laxaad ani aanu jirin hadduu qofku xoreeyo jidhkiisoo dhan baa naarta lagaga xoraynaya ya marka fadli weyn baa ku sugnaa xoraynta addoon la xoreeyo oo ilahay dartii loo xoreeyo min waladi ismaaciil weliba waxay sheegaysaa fadli gaara oo haddii marka waxaweyan aynay ahayn min waladi ismaaciil yacni fadligeedu iyo min waladi ismaaciil taxdiidka lagu xadiday waxaa laga qaadanayaa in kuwan in la xoreeya ay tahay afdal ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya marka maalin kastaba waxaad heli kartaa inaad ka dhignaato sidii mid addoommo xoreeyo kale aad ka dhignaato baad maalin kasta heli kartaa waad ku heli kartaa toban goor inaad saa tidhahdo haddaad ka sii badisana fadaaka afdal xadiiska laba boqol iyo lixyo konton wa sala allahu alayh wasalam kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam kelimataani khafiifataani cala lisaan laba kelmadood oo carabka ku fududi carabka u fududi haqiilataani fi lmiisaani miisaanka ku culusi xabiibataani ila araxmaani ilaaha raxmaanka xaggiisa laga jecel yahay hee subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim waa in la yidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi ilaahay baa xumaan ka hufan oo ka dheer oo ka nasahan wa wax xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan ah ilahay waa ka dheeriyo waa ka nasahanya waa ka hufan yahay wa bixamdihi ay wa bixamdih ilahay waa u tasbiixsanayaa maadnaqiisa xaalaan ku ladhaayo subxaana allahi alcadiim ilahay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer ilahay baa xumaan ka hufan aan xumaan shaqa ku lahayn allahaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim min xadiisi abi hurayra xadiiskanna wuxuu tilmaamaya labadan kelmadood in lagu celceliyaa inay fadli badantah nebiguna wuxuu ku tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam inay carabkana u fudud yihiin miisaankana ku culus oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dee tasbiixda iyo taxmiidda haddii lala yimaado yomla'aani maa bayna asamaa'i waalard subxaana allahi walxamdu lilaah waxay buuxinayaan cirkiga dhulka inta udhaxaysa baa xadiiska la sheegayey marka miisaanka waa ku culus haddii qalbiga ay uga soo baxaan si ikhlaas ah oo ilaahay dartii ah ay uga soo baxaan ya waxa weeye ajar weyn baa laga helaya liajli illaah loo sameeyo iyadoo markaa sawaabkii aakhire lagu doonaayo waa haqiilataani fi lmiisaan xabiibataan ila araxmaan ilaa raxmaankii waa jecel yahay ilaa raxmaankii waa jecel yahay marka fadli weyn baa u sugan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim xadiiska laba boqol iyo toddobiyo konton wa sala allahu alayh wasalam wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam la an aquula mise lian aquula kee baan idhahdaa lian mise la'an haye maxay la'an u noqotay ya waa laamulibtidaa sax waa meel la qalbo dad badani markaa mawdican oo kale yidhahdaan lian waana qalad lian yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam waxaa laga yaaba inaad maqasho yadoo laleeyahay lian yahdiya allaahu bika rajulan lianna maahe waa la'an laamkan waa laamulibtidaa mubtadahu uu galaa laan aquula halkaas maxay ahayd laan yahdiya allah ay lahidaayat llaahi bika rajulan waaxidan hanuuninta ilaahay kugu hanuuniyo sababtaada nin keliya khayru laka min xumri nacam halkan waa saas ilahay laan aquula ay laqawlii oradkayga aan idhaahdo subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar afartaa kelimadood subxaana allah ilahay baa xuman ka nasahan oo ka dheer oo ka hufan iyo nuqsaanoo dhan walxamdu lilah mahadoo dhani ilaahay bay u sugnaatay walaa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane wallaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn axabbu ilaya mima alacat calayhi shamsu nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka jeclahay dhammaan wixii qoraxi u soo baxdo ayaan ka jeclahay afartaa kelmadood baan u jacayl badnahay oo aan ka jeclahay adduunyadao dhan qoraxdu dee adduunyado dhan bay u soo baxdaa soo maa marka adduunyado dhan waxaan ka jeclahay afartaa kelmadood inaan idhaahdo muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra marka waxaa laga qaadanayaa afartaa kelmadu fadliga ay leeyihiin ya darajaadka aakhiraa lagu gaadhayaa waa baaqiyaat saalixaat darajaadka aakhira wixii lagu gaadhayaana waa ka fadli badantahy adduunyada waa ka mudanta waa ka mudanta kelimataan halkaa hore aan ku yara noqdo kelima fii lugati alcarab waxaa lagu yidhaahdaa kalaam mufiid ah macnaha lugat lcarab loogu isticmaala waa saas ama nuxaad waxay u istilaaxeen oo inay yidhahdeen kelmaddu waxaa la yidhaahdaa isimku waa kelmad xarafkuna waa kelmad ficilkuna waa kelmad waa istilaaxi maaha macnaha lugawiga ee lugatulcarab loogu yaqaano maaha ya macnaha lugatulcarab loogu isticmaala waxaa weeye ereyga kelima kalaam mufiida baa la yidhahdaa wax faa'iidaynaya waana siday nusuustana ugu timi halkani ka mid tahay ya cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cind allah kalimat tawxiid ba layahay kelmadda marka waxa laa ilaha ila allah waana kalaam mufiida adamata kala inaha kalimatun huwa qaa'iluha rabbi rjicuun baa kelmad lagu magacaabay marka kalaamka mufiidkaa la yidhahdaa kelimad saas aawadeed ibnu maalik waa ka odhanaya wa kelimatun biha kalaamun qad yu'am waxay yidhaahdeen markaysaa shatrigaas naxwe kuma saabsanaa ya cilmigu ka hadlayo naxwe iyo sarfi buu ahaayo sharigaasi naxwo kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay macnaha lugawiga ah ayuu ku saabsan yahay saas aawadeed bay bacdi waxay yidhaahdeen isticmaalka uu yidhi wakilmatun biha kalaamun qad yu'am maara maleh ya uu ka baxay baabkuu ka hadlayba cilmi kalu galay aanu kitaabkaba u qorin ya marka calaa kulli xaal macnaha sharcina loogu isticmaalo luqadana ay ugu sugnayd ereyga kelima waa kalaam mufiida weeye halkanna waxaa loo jeeday kalaam mufiidka abaa ah loo jeeday xataa innaga af soomaali ahaan saasaa loo isticmaalaa ruux baa kacayo odhanaya kelmad baan odhanayaa dabeedna hadal badan buu sii daynaya sooma hadal badan buu sheegaya haddana wuxuu yidhi kelmad baan odhanaya buu halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk